asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo tobnaad ee kitaabka kitaabu altawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab ى يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده باب ما شيء أي باب يحيى جاء يميد أخص أروري ومن التغليظ أتكينا لا أتكيو في من cabada caabuday allaha alle caabuday cinda qabri rajulin nin qabrigii agtii ruux ilaahay ku caabuday ninkaasoo saalixin wanaagsan arrinkaasoo la adkeeyo wixii ku arooray ayuu baabu yahay fa kayfa see weeye marka idaa cabadahu hadduu caabudo yani waxaa laga hadlaya waxa weeye waa wixii adilla ee ku soo arooray ciddii ilaahay caabuda cibaadaduu ilaahay caabudayena ruux wanaagsan oo markuu noolaa wanaagsanaa qabrigiisa la aaday qabriga agtiisa yuu ilaahay ku caabuday subxaana watacaala arrinkaas oo sharcigu aada u adkeeyey si adag loo diiday ayuu baabu yahay su-aashu waxay tahay marka haddii ilaahay cibaadadii isaga dartii loo samaynaye isaga la caabudahaya cid kale aan loo samaynayn loo diiday qabri agtii inay ka dhacdo ninkii qabri agtii la aadayna aad si adag loola hadlay maxaad u marka isaga lafihiisiiba ruu caabuday goor laftiisiiba ilahay bay intuu jeesay kii qabriga ku jiray laftiisi macnaa waxa cibaadadii la aaday saas wey maa jaa wixii mid bubaabu yahay oo min ataqliidi adkayn ah yani la adkeeyo fii man cid cabad allaha ilaahay caabuday cinda qabri rajulin nin qabrigii agtiisa cid ilaahay ku caabuday ninkaasoo saalixun wanaagsan ilahay buu caabudayaa ruuxu laakiin ruux saalixoo weli oo wanaagsan buu qabrigiisa agtiisa qabriga agtiisuu cibaadadii la aaday isagoo qabriga baraka iyo wax ka doonay ama cibaadada qabriga agtiisa in lagu lagu sameeyaay inay ka fiicantaoo ka fadli badanta kale isagoo rumaysan fakayfa alxaalu marka haddii kii ilaahay caabuday laakiin qabri agtii ku caabuday arrinkiisu saa yahay fakayfa seebuu marka xaalku noqonaya idaa cabadow hadduu ruux rajulkii saalixa laftiisaba caabudo yani rajulkii saalixa laftiisaba hadduu caabudo bal xaalkaa ka waran macnaha waa qariib waay fi saxiixi waxaa ku aroray can caaishata caaisha waxaa laga warinaya ana umma salama umu salama dakarat waxay sheegtay lirasuuli lahi sal lay slam nabiga inay u sheegtay kaniisatan kaniisad bay u sheegtay kaniisadaasoo ra'athaa ay aragtay umu salama biardi alxabasha ardulxabasha dhulkan macnaha waxa weeyaan la yidhaahdo dhulka xabashada meeshaasay ku aragtay kaniisadaasay u tilmaantay nabiga sal lay slam wamaa shay bay u sheegtay fiiha kaniisada dhexeeda oo min asuwari sawiro ah kaniisada dhexeeda wixii sawiro yaalayna nabiga uga sheekay salawatulhi wasalaamu caleyh faqaala nabigu wuxu uhi sal lay waslam ulaaika kuwaas idaa maata haddii uu dhinto fiihim dhexdooda alrajulu saalixu nin dhexdooda wanaagsan hadduu geeriyoodo awil cabdu ama addoon hadduu dhinto alsaalixu ee wanaagsan balow waxay ahaayeen kuwa dhisa calaa qabrii qabrigiisa dushiisay masjidan ka dhisan meelay ku tukadaan wa sawaruu markaasay sawiraan fiihi masaajidkaa dhexdiisa tilka suwar sawiradaas aad soo aragtoo kale ku sawiraan macna ulaa'ika kuwaasina shiraaru lkhalqi khalqiga intuu ilaahay abuuray kuwa ugu shar badan weeye cinda allahi ilahay agtiisa intuu ilaahay abuuray bay ugu shar badan yihiin saasuu nabigu yuri sal ly waslam xadiidku marka musalama radi allahu canha waxay ka mid ahayd saxaabadii u hijrooday ninkeeda abisalama israaceen ardulxabasha dadkii u hijrooday bay ku jirtay dhulkan hadda ethoobiya la yidhahdo ayaa macnaha laga wadaa dhulkaas oo markaasi dhulkii najaashi uu ka tirin jiray oo nasaaro ay markaa haysatay ah saxaabadii usoo hijrooday maka kasoo cararayba ku jirta ninkeeda la socotay abu salama marka meesha waxay kusoo aragtay nebiga u sheegtay salawatullahi wasalaamu aleyh markay soo laabteen oo nebiga madiine ugu yimaadeen waxay nebiga u sheegtay sal ly wasalam inay kusoo aragtay meeshaa kaniisad weyn oo sawiro dhexdeeda ay yaal yaalaan markaasaa nebigu sal lla alay slam wuxuu ka faalleeyey nimankaas iyo arrinkooda wuxuu nabigu yuri sal lla alay nimankaas caadi waxa uu ah markii nin agtooda qiimo ku leh ama addoon wanaagsan uu geeriyoodo qabrigiisa dushiisay masaajid meelay ku tukadaan bay ka dhisaan waa kaniisad wey macnaha kaniisad bay ka duldhisaan sawirkiisii iyo sawiro kaleeto oo markaasi kuwaad soo aragtay ah iyo marka masaajidka dhexdiisa istaajinayaan oo ay samaynayaan macna wuxuu nabigu ku sheegay sal ly waslam inay ilaahay oonkiisa oonku ilaahay abuuray inay ugu shar badan yihiin macna dadka ilaahay ugu fog weeyey saas way macna aada bay u fogin marka maxalushaahidku waxa weeye nimankaa waxaa lagu haystaa horta dadka saalixiinta wan wanaagsan qabriyadooda iyo meeshay ku aadsan yihiin in masaajid laga duldhiso waa lagu haystaa oo intay ga fogaadeen waa mid ah waa kow ta labaadna meeshii masaajid ka sameeyeen dadkii dhintay qabriga ku jira sawiradoodii bay masaajidka dhex dhig laakiin akhiiran saasi macana marka waxayna tusayaa aan laga duldhisi karin masaajida waxaan tusa inaan masaajid laga tusi karin saas way masaajidda marka sida noo laamdoontaba lagama wado meel salaad loogu talagalay oo inta loo dhisay manaarad leh oo mixraab leh oo masaajid noocaas oo kale a keliya lagama wado salaad xataa haddaad u tagto ood meeshaad ku tukato masjid baa la meel alla meeshii lagu tukadaa la yidhaha masjid maxaa yeele masjidka mawdica sujuud ah meel alla meeshii lagu sujuudo masjid baa la yidhaha saas way macana marka meel musalla haddaad ka dhigato meel macnaa waxa weye aad ku tukatay hal mar haddaad ku tukatay ka badan haddaad ku tukatay haddaad masaajid ka taagtay isku mid way lama ogolaa fi صaxiixi can caaishata ana uma salamata dakarat way sheegtay lirasuuli lahi sal ly sl nabiga waxay u sheegtay kaniisatan kaniisad bay u sheegtay ra'adhaa ay aragtay biardi alxabasha dhulka ay kusoo aragtay wamaa fiihaana way u sheegtay wixii dhexdeeda ahaa oo min asuwari sawira ayay nebiga u sheegtay waslamu caleyh faqaala nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam ulaa'ika kuwaasi waa nasaarada kiristanka ulaa'ika kuwaasi idaa maata hadduu dhinto fiihim dhexooda alrajulu saalixu nin wanaagsani aw ilcabdu saalixu ama addoon wanaagsani banow way dhisayaan calaa qabrii qabrigiisa dushiisa waxay ka dhisaan masjidan masaajid bay ka dhisaan meel lagu cibaadaysto wa sawaruu fiihi markaasay ku sawiraan tilka suwara sawiradaasna way ku sawiraan ayib ma wanaagsan tahay mise waa xun tahay ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi uunka ilaahay kuwa ugu shar badan weeye cinda allahi ilahay agtiisa fa haa ulaa'i kuwaasi marka jamacuu way kulmiyeen hadalka waxaa iskale fa haaulaa'ida shaykhulislaam ibnu taymiya iskale fa haaulaa'i kuwaasi jamacuu waxay kulmeeyeen oo isu geeyeen bayna fitnatayn laba fitno isu geeyeen yacni laba dembi ta koowaadi fitnatu lqubuur qubuur fitnadeed horta dembi oo iyo fitno qubuur horta waa sameeyeen oo qubuur bay wax ka duldhiseen oo meel lagu cibaadaysta ka dhex sameeyeen waa kow taasi waa dembi iyo fitno wey ta labaadna wa fitnatu tamaasiil sawiradan fitnadeeda ayadana way sameeyeen macnaha waxa weeyaan qubuur bay la aadeen waa kow oo qubuurta cibaadada in lagala fogaadaa la yaqaana taasi waa fitnada koobaad iyo gafka koobaad iyo khalad koobaad ay galeen ta labaadna waxa waaye waa sawirada ay dhex dhigeen kaniisadaha ee dadkii dhintay sawiradoodii ama labadaasiba waa laba dembi oo isdul saaran waxaa loo diidan yahay in qubuurta lala aado cibaadada lala aado oo salaada lala aado oo baryada ilaahay lala aado waxaa loo diidaya waa min baabi sadi daraa'ic shirki baa laga hortegaya qubuurtan in lagu fitnoobo oo iyaga laftooda wax la weydiiso taasaa ka imaan karta taasaa laga hortegaya saas daraaddeed baa marka loo diidaya macna saas weyaan ayib in aan macnaha waxa weeyaan qubuurta dhexdeeda lagu tukan karaynin oo nahyi uu kusoo aroorayn axaadiis kalema ad iman doontaa culimada islaamka oo dhan baa ku kulantay wax khilaafa kama taagna ijmaaca wey inaan masaajid dhexda laguna tukan waxaa jira qubuurta dhexda lagu tukan karin masaajidna laga dhex dhisi karin hal culimada ka mida ma gara marin sidaas way macna maxaa yidhi axaadiista nebiga ku cad salawatullahi wasalaamu caleyh xaggoodana looma qaabili karo qubuurta looma jeedsan karo meel lagu tukadana dhexdooda lagama samayn karo masaajidna lagama dhex dhisi karo ilaa aakhirihi walahumaa waxaa u bukhaari iyo muslim canhaa caaishana ay ka warinayaan qaalad waxay tidhi lamaa nuzila markii lagu soo xaadiray birasuuli lahi sal lay slam nabiga markii lagu yimid yani malagii nafta qaaday markuu ku yimid waay oo kusoo degay rafiqa ayuu nebigu wuxuu bilaabay oo gudagalay yafraxu inuu ridayo oo dadayo khamiisatan maro oo lahu isaga u sugnaatay calaa wejhi wejigiisa inuu ku dadayo yani nabiga sal lay slam kaar aada u fara badan iyo xanuun aada u badan baa hayey marka xanuunkii daraaddii baa xanuunku ku geeriyoonay xanuunka daraaddii buu mara u lahaa buu marka nebigu wejigeed ka saaray salawatullahi wasalaamu calayh faida iqtama hadduu caburo dihaa maradii markuu ku cabudhona kashafahaa wuu iska faydaya yani wuu isku dadayaa markii waxoogaa neeftu ku noqotana wuu iska qaaday nebigu salawatullahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu yihi nabigu sal lay slam wahuwa kadalika isagoo sidaa ku sugan isagoo xaaladaa ku sugan ayuu nebigu sal lay wasalam hadlay markaasaa wuxuu yihi lacnat ullah lacnada ilaahay cala alyahuudi yahuud dushooda ha ahaato iyo wnasaara nasaaro kristan iyo yahuud lacnada ilaahay dushooda ha ku dhacdo naxariista laga fogeeyo oo maxaa loo inkaari oo loo habaari waxaa loo inkaari waa itakaduu waxay samaysteen qubuura ambiyaa'ihim nebiyadoodii qubuurtoodii qabriyadii nebiyadooda ayay masaajiddo masaajid ka dhigteen nebiyadii ilaahay usoo diray markay geeriyoodeen ayay qabriyadoodiibay meelay ku cibaadaystaan ka dhigteen oy kaniisada ka dul dhisteen yuxadiru nabigu sal lay slam wuxuu ka digayaa maa sanacuu waxay qolyahaasi sameeyeen ummadda wuxuu uga digayaa wixii yahuud iyo nasaara ku ficeen walowlaa dalika caaisha hadalkan iskale radi allahu canha walowlaa dalika digniintaasi haddayna jiri lahaynna uu nebigu ka digay la ubriza ubriza dheh waxaa lasoo banaan bixin lahaa qabruhu nabiga qabrigiisa salawatulhi waslamu aleyh banaankaa loo soo saari lahaa hayra laakiinse annahu amarya shanigu wuxuu yahay khasha wuxuu ka cabsaday nebigu an yutakhada in laga yeesho qabrigiisa masjidan meel lagu cibaadaysto ama hayra annahu khushiya waxaa laga cabsado saxaabadaa waxay ka cabsadeen an yutakhada in laga dhigto nabiga masaajid qabrigiisa masjidan meel lagu cibaadaysto ahrajaa xadiidka muslim iyo bukhaari baa soo saaray saxiixaynku ku yaalla xadiidkan kii hore buu la mid yahay oo nebigu sal alay asalam xanuunka uu ku geeriyoon doono isagoo uu hayo fa fii aakhiri laxadaatihi min addunya yani ilbiriqsyadii ugu dambeeyey oo nolosha uu faaruqayay iyo adduunka weeye xanuunkaa marka nabiga sal lay slam si adag u qaban jiray yani sidii laba nin laba nin oo dadka caadiga ka mid xanuunka qabtaa nabigeena qaban jiray salawatulli waslaamu caleyh markii uu qandhan yahay xanuunka waa loo labalaabi jiray sababkuna waxa weeye ajirka in loo labalaabaana saas wey marka nabigu sal alay slam aada buu xanuunsaday wejigu marka mare iska saaraya markuu xoogaa yaro caburo neefta ku noqotana maradu iska qaadaya isagoo xaaladiisu saa ay tahay oo sakaraadkaas oo yani sidaa u rabaad ayuu haddana nabigu sal alay wasalam kelimadaas culus iyo ummadda u reebay wuxuu nabigu uri sal ly wasalam yahuud iyo nasaaro lacnada ilaahay ku dhacdo naxariista ilaahay halaga fogeeyo waxaa loo habaarayaa maxay galabsadeen qubuurtii nebiyadooda ayay cibaado ula qasteenoo meel lagu cibaadaysto oo kaniisado iyo biyaca iyo waxyaala noocaasay ka dul dhisteen saasuu nebigu lehy salawatullhi wasalaamu calayh macnaheedu waxa weeye yani fitnada weyn iyo dembiga weyn ay galeen waxa weeye qubuurtii nebiyada iyo saalixiin iyo dadka wan wanaagsan oo meel lagu cibaadaysto laga dhigay cibaadada lala aado macna saa markuu nabigu leeyahy salawatulli wasalaamu caleyh wuxuu ka digayaa yahuud iyo nasaare allaha lacnada wuxuu u leeyahay ummadanu uga digayaa nabigu sal lla alay wasalam inay aynan ku dhicin wixii yahuud iyo nasaara ku dhaceen oo inaysan ummadani qubuurta aadin oo nebiga salawatullhi wasalaamu caleyh qabrigiisa aan la weynaynin oo qubuurta macnaha waxa weye dadka saalixiinta iyo culimada iyo awliyadii qubuurtooda inaan la weyneynin oo aan la aadin taasuu nabigu sal ly slam digniin ka bixinaya macna sidaa daraaddeed ba caaisha radi allahu canha waxay leedahay cabsidaasi haddayna jiri lahayn iyo digniinta horee nebigu bixiyey qabrigiisa bannaanka loo soo saari lahaa macnaha nabiga sal ly slam markuu geeriyooday waxaa lagu aasay qolkiisii qolkii caaisha radi allahu canha ayaa lagu aasay sidaana asbaab dhowra loo yeelay waa marka koowaadee horta xadiid saxiixaa jira nebiyadu iyo rusushu meeshay ku geeriyoodaan baa lagu aasaa ta labaad weeyaane saxaabadu ridwaan ridwaanullaahi calayhim nebiga waxay ka fahmeen haddii laga saaro qolkiisaas oo lagu aaso masalan qubuurta caamka ahee muslimiinta lagu aaso sida baqiica oo kale waxay ka cabsadeen in nebiga qabrigiisa salawatullhi wasalaamu caleyh la weyneeyo meel lagu cibaadaysta laga dhigo saasay ka cabsadeen sidaa daraaddeed qolkiisaa u asturnaan badan qolkiisii baa lagu aasay banaankaa loo soo bixin lahaa hadayna digdiin digniintaa nebigu jiri lahayn salawatullahi waslamu caleyh maadaama saxaabadii ay ka cabsadeen ama isaguba nebigu sal alay waslam uu ka cabsaday in qabrigiisa la caabudo daraaddeed baa lagu aasay qolka dhexdiisa banaankana aan loo soo bixinin nebiga sal lay wasalam cilladaasi waa mid cilladaa kale sheegnay xadiidka kale tilmaamay oo rususha meesha ku geeriyooda in lagu ana iyaduna waa cillo kale wey macana labada cilliba waa jiraan oo nabiga meesha loogu arkay salawatullai wasalaamu caleyh saas weyaan sidaas daraaddeed buu ilahi subxana watacaala ku badbaadiyey qabriga nabigeena salawatullai wasalaamu caleyh taqriiban lama caabudin sida hadda qubuurtan macnaha waxa weeyaan khudbaduhu ka duldhisan yihiin oo kale loo dul tuban yahay oo loo dul ictikaafsanyaho qaarkood looba dawaafayo qaarkood la isugu tirtirahayo qaarkood carrada looga qaadanayo kii nabiga ma dhicin salawatullah wasalaamu caleyh maxaa yeelay meeshii ilahay ku xifdiyey subxaana wa tacala wuu ku xifdisan yahayo dhowr derbi baa ka koreeya dhowr derbi ayaa ka sarreeyo qolkiibuu nabigu ku aasanya salawatulli waslamu caleyh waad arkaysaa dadka qaarkii oo intay dul tagaan yani ku dhegdhegaya ilaa hadda waxaa loo sameeyey ciidamo waardiyu leeyahy ciidamo waardiyu leeyahy mar walba askari ama laba askari baa meesha taagan haddana dadka la kari maayo way ku farabaxsan oo qaar baa isku dhadhejin oo derbigaa shishe ayaa la isku dhadhejinaya macana saas wey marka yani saasuu nabigu sal ly aslam uu digniintaa uga bixiyey lamaa nuzila markii lagu soo degay birasuuli lahi sal lay wasalam malagii nafta qaadaya markuu kusoo degay ayaa tafiqa wuxuu bilaabo gudagalay yafraxu inuu tuurayo ku ridayo ku daboolayo khamiisatan maro oo lahu isaga u sugnaatay calaa wajhihi waa go xariiqimo leh ayaa khamiisada la yidhahda faida iktama haddii uu caburo biha iyadoo ku caburo kashafaha wuu iska faydaya faqaala markaasaa nabigu sal lay slam wuxuu ley wahuwa kadalika isagoo sidaasa xaaladaas waa xaalad macnaha waxa weeye aan la hadli karin oo ninku rafaadsan yahay wey haddana isla markaa nebigu sal alay wasalam arrintani waxay noqotay arrin laba maarmaan ah oo kelimada ugu dambaysa ummadda uga tago ee qalbigooda ku hara ee aan la halmaamin inay noqoto saasuu macnaha nebigu sal lay waslam uga tegey qaala nebigu wuxu uhi sal lay wasalam ullah lacnada ilaahay ha ahaato cala alyahuudi yahuud dusheeda iyo wanasaara ittakhaduu waxay samaysteen qubuura ambiyaaihim nebiyadooda qubuurtoodiiba masaajida meelo lagu cibaadaystay ka dhigteen yuxadiru wuxuu ka digayaabay caaisha leedahay nebigu markuu saalaya maa sanacuu waxay sameeyeen ummaddu uga digaya wixii nebigu ka digay salawatullhi wasalamu caleyh dheg looma dhigine waa la khilaafay digniintiisii dhegba looma dhigin saas daraaddeed waxaad arkaysaa qubuur aad u fara badan iyo masaajido isku dhex dhisan aad baad u arki yani haddaad caalamulislaami marto meelo badan ambaasada intayna loo jirta haddaad arto masaajid fara badan baa qubuurka dul dhisan ama qubuurka macnaa waxa wey qabrigaa ku dhex jira ama hortiisuu ku yaallaa ilaa aakhiri soomaaliya sidoo kale taasi waa mid ka labaad waxa weeye qubuurtii laftoodii inta la taagtaagay oo qubado laga dul sameeyey ayaa cibaadaadka loola qabtaa oo ilaahi subxaana watacaala yani marka la baryayo roobdoon la weydiisana iyagaa la aadaa taas wey macnaha ama iyaga laftoodaaba wax la weydiistaa macnaha waxaasoo dhan waxyaalo nabigu ka digay salawatullahi wasalaamu caleyh walowlaa dalika arrinkaasi hadduusan jiri lahayn digniintaa nabigu uu bixiyey haddayna jiri lahaynna ubriza waxaa banaanka loo soo saari lahaa qabruhu qabrigiisa qolka laguma aaseene baqiic baa lagu aasi lahaa iyo banaanka nabiga salawatulli wasalaamu calayh hayra laakiinse annahu khashaa khashaa wa khushiya labadaba waa la xarakeeya khashaa haddii la yidhaahdo macnaha nebigaa ka baqay wey khashaa wuxuu ka baqay an yustakada in laga dhigto masjidan masaajid in laga dhigto qabrigiisuu ka baqay nebigu sal alay slam khushiya haddii la yidhahdana saxaabadii wey hayra laakiinse annahu amar yashaacigu wuxuu yahay khushiya in laga baqay oy saxaabadii ka baqeen an yutakhada in laga dhigto masjidan masaajid in laga dhigto qabriga nabiga sal ly waslam saas daraaddeed bay saxaabadu isku waafaqeen nin ma khilaafin markii yani qabrigii lagu aasay nabiga sal lay slam qolkiisa akrajaahu bukhaariyo muslim baa xadiidka soo saaray walimuslim waxaa usugnaaday can jundab jundab bni cabdillaahi qaala wuxu uhi samictu nabiya sal lay slam nabiga ayaan maqlay qabla an yamuuta intuusan geeriyoonin bikamsin shan beri geeri shakri kahor ayaan maqlay nebiga wa huwa yaquulu isagoo leh allaahuma allahyow innii anigu wa huwa isagoo nebigu le baan maqlay innii anigu abra'u waxaan u beri noqonayaa ilallaahi xagga alle maxaan ka beri noqonayaa an yakuuna min an yakuunaan ka beri noqonayaa uu ahaado lii aniga minkum xaggiina khaliilun mid jacaylkiisu qalbigii qalbigayga wada qaatay jacaylka meesha ugu dambeeya mid aan jeclahay inuu xaggiina iiga ahaado ilahay baan uga beri noqona maxaa yeelay fa ina allaha alle qad ittakhadanii ilaahay baa iga dhigtay khaliilan ilahay baa khaliil iga dhigtay kama ittakhada siduu ugaba dhigtay ibraahiima ibraahim siduu uga dhigtay khaliilan khaliil suu uga dhigtay ilaahay baan khaliilkiisii ahay oo khaliil iga dhigtay siduu ibraahiimba khaliil uga dhigtay walow kuntu haddii aan ahaan lahaa muttakhid samaysanaya min ummatii ummadayda khaliilan haddaan ummadayda khaliil ka samaysan lahaana latakhadtu waxaan ka dhigan lahaa abaabakrin baan khaliilan ka dhigan lahaa ninkaasaa ummadda ugu mudan oo iigu dhowey macna alaa hooyaay wa ina man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey kaanuu waxay ahayn yattakhiduuna kuwa dhigta ka samaysta qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda qabriyadooda waxay ka dhigan jireen masaajida meele ay ku cibaadaystaan alaa hooyaay falaa tattakiduu ha ka dhiganina alqubuura qabriyada masaajida meelaad ku tukataan oad ku cibaadaysataan fa inii anigu anhaakum waan idiin diidahaya waa idinka reebaya can daalika arrinkaas saasuu nabigu uhi salawatullah waslamu calayh xadiidkaana muslim baa wariyey waxaana nebigu uu hadalkaa yidhi salawatullhi wasalaamu calayh geeridiisii shan beri ka hor walubi saxaabiist waa dardaarankii ugu dambeeye nabigeenu ka tago salawatullahi wasalaamu calayh saas way macna haddii hadalkii nebiga ugu dambeeyey uu kaa yahay xaggee laga keenay marka qabriyada ha lagu khalweeyo oo qabriyada ha lala aado cibaadaad oo ilaahay halkaa baryada lagu baryaaye way dhaantaayo way ka fiican tahay meelo kale baryada lagu baryo bal xaggee laga keenay qubuurta in la ictikaafo oo la dul dego xaggee laga keenay in wax lagu gowraco xaggee laga keenay in la dawaafo lagu wareego waxaasoo dhan waxa weye sal iyo baar soona mari meel laga keeno diinta kaga taalamayso culimadii islaamka o dhan waa wada diidan yihi kitaabkii alla iyo suna nabina sal lay slam si cadday ugu abaareen oo loo diiday macna wuxuu nabigu lehy sal lay slam ilaahay waxaan uga beri noqonaya oo aana ku jiri wey waxaan ka baxaya oon xagga ilaahay ka aadaya oo aanan yani waxa weeyaan kamid ahayn in aan mid idinka idinka mida uu khaliil ii noqdo khaliilka waxaa la yidhahdaa min alkhulla laga keenay kullada waa xubdiga iyo jacaylka meesha ugu sarraysa la yidhahda haayat lxubdi waay jacaylku markuu qalbiga wada qaasoo buuxiyo oo meella uusan reebin ayaa qullada la yidhaahdaa marka nebigu sal alay slam saxaabadiisa waa jeclaa rag badanna waa jeclaa raggana wuxuu ugu jeclaa saxaabada abubakar buu ugu jeclaa haweenkana wuxuu ugu jeclaa nebigu sal alay slam caaisha ugu jeclaa radi allahu canha waa laba isdhalay marka laakiin jacaylka heerkaa gaadhaya oo qullada la yidhaahdo oo qalbiga wada buuxinaya waxba reebayni mid idinka idinka mida inuu ii noqdaayo ilahay baan uga beri noqonaya bu nabi uri sal alay slam yacni heerkaas maya maxaa yeelay ilaahay baan khaliilkiisii ah khaliil ilaahay baan ahayo wuxuu leeyahay qurtubi wuxuu nabigu saa u leeyahy salawatulli wasalaamu calayh qalbigiisa waxaa ka buuxa maxabadii ilaahay subxaana wa tacaala iyo weynayntiisaa ka buuxa saas daraaddeed inuu makhluuq kale jacaylkiisu qalbiga nebiga wada qaatoon buuxiyaayey maya tii ilaahay baa buuxitay saasuu macnaha u leeyahay khaliil inaad idinka dhigto macna maxaa yeele ilaahay baan khaliilkiisii ahayo rabbi baa aada ii jecel siduu ibraahimba khaliil uga dhigtay khaliil raxmaan waa nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam nabigeenuna sal lay waslam waa khaliil raxmaan sida xadiidku caddaynayo labadaas rasuul ayaa nusuusta kusoo soo aroortay inay yihiin khaliiladii ilaahay subxaana watacaala jacaybka meesha ugu dambeeyey inuu ilaahay subxaana watacaala ay ka gaadheen saas weyaan waay macnaha waxa way laga qaadanaya xubbiga iyo kullada kulladaa ka sarraysa saas wey ka sarraysa saas daraaddeed waxaad garanaysaan waxaa qalad ah in la yidhaahdo yani nebigu sal lla lay kaana xabiib araxmaan khaliilse ma ahayn xubbigaana kullada ka sarreeya xubbigaa kama sarreeya kulladaa ka sarreeya khaliil waa ahaa nebigu sal lay wasalam isagii ibraahiimba labadii khaliile ilahi wey subxana wa nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam hortoo cid aan khaliil ka dhiganayo ma jirto ummadda haddiise laakiin ay dhici lahayd mid idinka ka mida inaan khaliil ka dhigto hadday dhici lahayd oo la qadaro abubakar buu noqon lahaa buu nabigu yili sal lay wasalam inuu ummadda ugu fadli badayaa laga qaada cid khilaafsan oo khilaafkiisu ay wax kasoo qaad leedahayna ma jirto ummaddu waa ku idishahay inuu ugu fadli badan yahay abubakr sidiiq radia allahu canhu ardaa ayb intaasi maxalushaahidka ma aha xadiidka inta laga daliishanaya waa intan dambe wuxuu nebigu uri sal alay wasalam war hooyaay ummadihii idinka horreeyey waa yahuud iyo nasaare waxay ka dhigan jireen nebiyadoodu markay dhintaan qabriyadooda ayay meelay ku cibaadaystaan iyo meelo ay ilaahay ku baryaan bay ka dhigan jireen oo ka samaysan jireen ee arrinkaas yeelina qubuurta masaajid iyo meelo aad ku cibaadaystaan ha ka dhiganina arrinkaasi waa arrin aan idiin diidayo buu nabigu lehy salawatulli wasalaamu caleyh waa noloshiisa aakhirkeedii iyo cidhibkeedii iyo kaba buu nabigu ka digaya salawatullahi wasalaamu caleyh sidaas macnaa samictu waxaan maqlay buuri jundab annabiya sal lay sl nabigaan maqlay qabla an yamuuta intuusan geeriyoonin bikamsin shan beri kahor shan beri geeridiis shan beri kahor wa huwa yaquulu isagoo leh allahuma inii anigu allow abra'u ila allah inii anigu abra'u waxaan u beli noqonayaa ilallahi xagga alle an yakuuna min an yakuunaan ka beri noqonaya inuu ahaado lii aniga minkun xaggiinna khaliilun mid jacaylkiisu qalbigayga buuxiyo oo macnaha jacaylka meesha ugu dambayso aan jeclaado fa ina allaha alle maxaa yeelay qad ittakhadanii wuxuu iga dhigtay khaliilan seed odhanaysaa marka yani abu hurayra iyo keyrkii xadiidka waa ka odhanaya awsaanii khaliilii khaliilkaygii ayaa wuxuu ii dardaarmay bi alaain saddex arrimood waa tii macnaha waxa wey salaada duxada iyo baas waa iskaxadii gacanka waxaa lagu jawaabaya abu hurayre isagaa nebiga khaliil ka dhigtay nebigu abu hurayre khaliil kama dhigan taasuu isu kawara waa jacaylka qalbigiisa ku jire nebiga uu u hayo salawatullahi wasalaamu calayh abu hurayre jacaylkiisa qalbiga ku jiru ka warramayaaye ma u lahaa nebiga qalbigiisa jacaylka ku jiray aniga uu jeclaabaa qullo gaadsiisnaa saa ugama hadlay man kiisuu ka warramaya man faina allaha alla qad itakadanii wuxuu iga dhigtay khaliilan buu iga dhigtay mid jacaylkiisu aada ugu dheeriyo aada u jecli kama itakada su uga dhigtay ibraahiimaba khaliilan khaliil suu uga dhigtay walow kuntu haddii aan ahaan lahaa muttakidan mid ka dhiganaya ummatii ummadayda khaliilan laitakadtu waxaan ka dhigan lahaa abaabakrin baan khaliilan ka dhigan lahaa khaliil khaliilkay wuxuu noqon lahaa abubakrin laakiin maya dad inaman ciddii kaana ahaa qablakum hortiin kaanuu waxay ahaayeen yattakiduuna kuwa samaysa qubuura ambiyaaihim nebiyadooda qabriyadooda waxay ka dhigan jireen masaajida meela ay ku cibaadaystaan alaa hooyay falaa tattakiduu ha ka dhiganina alqubuura qabriyada masaajida ha ka dhiganina fa innii anugu anhaakum waa idinka reebayaa can daalika arrinkaas qabri masaajid laga dhulliso waxaa ugu horreeye bilaabay nimankii cubaydiyiinta la odhan jiray faatimiyiintana loo yaqaano ee macnaha maqribulcarabi iyo masar iyo mar dawlad ka aasaasay nimankaasoo culimada islaamku intooda badan isku waafaqsan inay gaalo ahaayeen oo islaamka ka baxeen waxayna madaxdooda inay ilaahyo yihiin bay rumaysnaayeen inay ilaahy yihiin bay rumaysnaayeen waa nimanka mawliidka bilaabay yani bidac aada u fara badan iyo khuraafaad aada u fara badan bay islaamka kusoo biiriyeen oo laga qaatay mawliidka iyo qubuur yani waxa wey la fiiso oo la taaga iyo iyagoo cibaado lala aada iyaga u horreeyey manaa xubaydiinta ugu horreeyey rag badan baa kutubka alif abubakr albaasillaani iyo ibnu jawsi iyo rag noocaasa ka alifay kutub oo baatilkooda ku cadiyey macana faqad nahaa wuu reebay marka canhu xaggiisa yani faqad nahaa nebigu marka waa reebay canhu arrinkaas masaajid in qubuurta laga samaysto wuu reebay bi aakhiri xayaati noloshiisa dabayaaqadeedii macana intii ugu dambeysay uma markaa kadibna lacana wuu lacnaday yani aakhir xayaati shan wey shan markay ka laaban tahay uma haddana lacna wuu lacnaday nebigu wahuwa isagoo fi nafta qaadideedii isagoo ku dhex jira min ficlihi arrinkaa samayntiisuu nebigu lacnaday salawatullah waslamu caleyh saas wey maana lacna min ficlihi yani samayntiisa lacna man uma lacna wuu lacnaday nebigu sal lay slam wahuwa fi nafka qaadidiiba isagu ku dhex jira man ciddii samaysuu nebigu lacnaday salawatullah waslamu caleyh markii hore saddex goor buu nabigu reebay sal alay waslam in qubuurta cibaado lala aado oo masaajid iyo meelo lagu cibaadaysta laga dhigo intuu caadiga ahaye nebigu noolaa salawaatul wasalaamu caleyh uu reebay waa kow noloshiisa markay soo gabagabowdo geerida uu kusoo soo dhawaado shan beri ay ka laabantahay geeridiisana waa reebay nabigu sal alay wasalam waa middan hadda aan aragnay markii naftaba laga qaadahayay ka socotayna waa reebay nabigu sal alay wasalam saddexdaasuu iska dabageeyey macana ayib wasalaatu tukasho cindahaa qubuurta agteeda lagu tukadana min dalika taasay ka mid tahay salaad qubuurta agteeda lagu tukaday waxa waa qeyb ka mida ah, iyadoo masaajid laga samaystay wain lam yubna yaaban la dhisinba masjidun masaajid yaaban laga dhisin wa huwa macnaa qawliha yani xataa haddaadan dhisba ka dul dhisin oodan agteeda masaajid ka taagin oodan dhagaxyaan ka taagin oodan wax dhisa ka samaysin laakiin agteeda aad ku tukataba masaajid baad ka samaysa saas saa daraadeed ma fiicna xataa salaada janaazada xataa salaada janaazada qubuurta dhexeeda in lagu tukado ma fiicna saas bay salaada janaazada qubuurta kabaxeeda in lagu tukado ayaa fiican oo culimadu waxay leeyihiin haddii masaajidku iyo qubuurta derbi u dhexeeyo salaada janaazada waa lagu tukan karaa bay leeyihiin laakiin wax kale maya wax kale maya saas bay macana wsalaatu cindaha min dalika wain lam yubna masjidun masaajidna ayaa laga dhisina wahuwa huwa macnaa qawliha waana odhahda caaisha caaisha hadalkeeda macnihiisa wey maxay tidhi waxay tidhi khushiya waxaa laga cabsaday an yutakada in laga dhigto masjidan masaajid laga dhigto qabriga nabiga sal lay waslam waxaa nabiga meeshaa loogu aasay waxaa laga cabsaday in qabrigiisa meel lagu cibaadaysto oo lagu sujuudo oo lagu salaada laga dhigto ee lagama wado qabrigiisa in masaajid laga taago ayay saxaabadu ka cabsadeen maxaa yl suurtagalba maa masaladaas maxaa yl faina saxaabata saxaabada nebigu lam yakunuu maysan ahaanin liyabnuu kuwa dhisaya xawla qabrihi nebiga qabrigiisa hareerihiisa masjidan masaajid kuwa ka dhisaya maynan ahaanin intaa waa ka caqiida fiicanyi waana ka cilmi badan yihin waana ka taxadar badan yihin inay masaajidka nabiga sal ly wasalam qabri ka dul dhisaan taa looga cabsan maayo waa arrin aan ka dhixi karine laakiin waxaa looga cabsani intay weyneeyaan oo qaarkood qabriga yaro weyneeyaan inay qabriga agtiisa ku cibaadayso oo salaada lala aado oo khalwada lala aado oo halkaa lala tago oo qur-aan akriska lala tago taasaay ka cabsadeen macana taasoo qaarkood ka dhici karta iyay ka cabsadeen saa daraaddeed bay qolkiisa dhexdiisa loogu arko ee loogama cabsanin marnaba saxaabadu inay masaajidkiisa dushiisa qabri ka taagaan inay ka taagaan masaajid macna ayib wa kullu mawdicin meel walba oo qusida salaatu bih salaad loola qasdaayay faqad itukida waxaa laga dhigtay masjidan masaajid baa laga dhigtay waa saas meel walba oo aada salaad la aadama masaajid buu kuu noqday macnaha waxaa kutusaya xadiidka saxiixa abu saciid ilqudri u ee nabigu lehy sal lay waslam alardu kulluha masjidun ila almaqbaratu walxamaam xamaam yani dhulka oo dhan waa meel lagu tukan karo oo sharcigu waa baneeyey in lagu tukado marka laga soo reebo qabriyada iyo meelaha musqulaha iyo meelaha lagu qabaysto meelaha marka laga soo reebo labadaa meelood dhulka intiisao kale waa meelaad ku tukan kartaa ma lagama wado marka alardu kulluha masjidun dhulka oo dhan waa masaajid wada taagtaagano waa waadhisan miyaa laga wada mise waa meel lagu cibaadaysan karo karoo lagu salaadi karaa laga wada waa meelaad ku salaadi kartaa maanaa salaada kuduwin kartaa marka saas wey meesha salaadba haddii lala aadaayo masaajid bay noqotay macnaha saasaa laga wada bal kullu mawducin mawdicin meel walba oo yusallaa fiihi lagu tukadaayo yusamaa fiihi dhexdiisa lagu tukadayo yusamaa waxaa lagu magacaaba masjidan kama qaala nabiy sal lay sl nabigu siduu yihi jucilat liya alardu masjidan wa jucilat waa la yeelay lii aniga alardu dhulka ayaa layga dhigay masjidan meelaan ku tukado waa tahuuran iyo meelaan ku dahaaro qaato dhulka oo dhan haddaan weyso waayo waan ku tayamumi oo waan ku boonaysan waa la ii banaysaa meel alla meeshii salaadu ay ugu qabato dhulka ka midana inaan ku tukadaa la ii fasaxay masaajid bay ii tahay saas bay macanaa marka adiladaas waxay kutusaysaa haddii aadan xataa waxba ka dhisin salaad iyo cibaado la aadaayo waa arrintii la diiday arrinta axaadiistu ay diidaysa middaa iyadaa way macanaa maxaa loo diiday marka maxaa loo diiday waxaa loo diiday sax sida saxda marka la yidhahdo waxa weye ama waaba shirki haddii dadka qubuurta ku jira wax la weydiisanayo ama waxay dariica iyo wasiilo u tahay oo dadka gaadhsiini shirkigii oo haddii marka ujeedadu ay tahay meeshana fadli laho baryada ilaahay lagu baryo cibaadada lagu caabudaayo way ka fadli badan tahay meelaha kale weyneyn iyo niyad noocaas oo kale haddii lala aadana waa bidco shirkina dadka way gaadhsiin sidaas way macnaha dadka qaarkii ama culimada qaar ka mid a ah yaa waxay yidhaahdaan nijaaso qabriga waxaa salaada loola diidan yahay meeshii qabriga caradiisa ayaa nijaasa ah. oo xaqiiqatu nijaasadaas ruuxa markii lagu aasay carunkiisii iyo yani waxa weeyaan dhacaankiisii iyaa gaargaadhay marka nijaaso daraaddeed baa loo loo diiday saas daraaddeed haddaad nijaasada iska ilaaliso ama qabriguba uu qabri nebi yahay way banaan tahay qil noocaas oo kale qaarkood la baxaya cilladu saa ma ah maxaa yeelay nebiyada ilaahay ayaanu soo marnay qubuurtooda ilaa xadiidku sheegaysa nebiyaduna sidoodaba carun iyo yacni jidhkooda iyo ma burburo qabriyada waa ku jiraan jidhkooda caradu ma taaban mana cunayso marka jidhkeeda iyagoo qabriga ku jiro oo wax dhacaana in carradoodii gaadin ayaa haddana laleeyahay hadhisina hana ku tukanina cilladu marka ma aha nijaasee cilada ay culimadu u badan yihiin saxda axaadiistu tilmaantay waxa weeye shirki baa laga cabsan ama shirki baaba ku jira meesha saas way macnaha weli axmed waxaa u sugnaaday bisanadin jayidin sanad wanaagsanna uu ku warinaya can ibni mascuudin buu ka warinaya radi allahu canhu marfuucan inuu nabigu yuri sal lay slam ina min shiraayi nnaasi dadka kuwa ugu shar badani man tudrikuhum saacatu waa dadka ay saacaddu soo gaadhi doonto wahum axyaa iyagoon nool dadka saacaddu dushooda ka dhici doonto ee nolol ay kusoo gaari doonto qiyaamadu dadkaasi waa dadka kuwa ugu shar badan wey waaladiina kuwa yattakiduuna ka dhiganaya alqubuura qubuurta masaajida meelay ka cibaadaystaan iyo kuwa qubuurta masaajida la aadan labadaa qolaa ugu sharbadan badan khalqiga ilahi wa rawaahu waxaa wariyey abu daawuud abu xaasim baa wariyey fii saxiixii buu ku wariyey xadiidka nasir diin alalbani wuu taxsiiniyey axmed shaakirna wuu tasxiixinaya xadiidku waa xujo wey ama xasan aduu ka dhig ama saxiixa ka dhig macnaheedu waxa weeye dadka ilaahay laba qolaa ugu shar badan qolo waa qolo nolosha ay qiyaamadu kusoo gaari dumto iyagoo noolba qiyaamadu ka duldhici waxayna nabigeena waxaa ka sugan salawatullhi wasalaamu calayh marka qiyaamadu soo dhawaato dadka muslimiinta ama mu'miniintaee nool dabayl aada u fudud intay timaado ayay nafta ka wada qaadi dadka kuwii ugu shar badnaabaa marka soo hadhay qoladaa way qolada qiyaamadu ka duldhici macnaha waxa wey waa kii nabigu dhihi jiray sal l sl laa taquumu saacatu wa fi lardi man yaquulu allah allah yani saacaddu ma qumayso ayagoo dhulka dushiisa uu joogo ruux odhanaya allah allah dadka kuwa ugu shar badan oo ugu gaalaysan baa isu socali kuwaasi qiyaamada ka duldhici doonta qoladaa waxaa la mid oo sharka kula mid ah oon ka sokaynin dadka qubuurta ku cibaadey bal meesha la geeyey u fiirsada calaykum dadna waxay u haystaan afdal lqurbaati ila allah wax ilaahay loogu dhawaado waxa ugu fadli badan oo lagaba maarmi karin oo diinta tiirdhaxaad iyo lafdhaxaad u ah xudun ah ayay dadna u haystaan ilaahayna wuxuu ku tilmaamay iyo rasuulkiisa inay khalqiga ilahay kuwa ugu shar badan yihiin meesha ugu fog bay joogaan macna sidaasuu nabigeenu ku tilmaamaya salawatulli waslamu aleyh xadiku waa xadis saxiix ina min simaari nnaasi dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mid a ah, man tudrikuhum saacatu qolada ay saacaddu ku imaan doonto wahum axyaa iyagoo noolnool iyo waaladiina kuwa yatakiduuna ka dhiganaya alqubuura qabriyada masaajida meele ay ku cibaadaystaan ka dhiganaya meele ay ku sujuudaan oo ku salaadaan oy ku khalweeyaan oo ilahay wax ku weydiistaan bay ka dhiganayaan qubuurta warawahu waxaa wariya xadiidka abuxaatim baa fii saxiixi ku wariyey fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta waxyaalaha la waxaa ka mid ah. a inkastoo culimada fuqahada ay ah ragga xataa minhaajka akristay iyo kutubta fiqiga ah. uma badna jidid uu suufiyoobay mooyaane raggaas axkaamley baa la yidhaahdaayo inta badan waa ficayn axkaamleyda iyo qolada dariiqooyinka weligoodba dagaal bay ku jiri jira marka xataa kutubtii fiqigaha ah, minhaajka iyo yani waxa wey kutubtii noocaas oo kale ahay yani inay xaaraan tahay qubuurta in masaajid laga bulso lagu cibaadaysa cadaynaya imaamu nawowi sharxulmuhadabka wuxuu ku cadaynaya qabri in la dhisaayo waa xaaraan buu leeyay qabri in dushiisa la dhiso inay xaaraam tahay buu cadaynay mana imaamu shaafici baa ka horreeyey oo uu macnaha aad buu isaguna u fogeeyey in qabri dushii masaajid laga dhiso isagoo markaa ku cilaynaya cabsi laga cabsanayo in meeshaa shirki ka yimaado marka imaamu shaafici imaamu nawwi iyo a'imadii weynaadee shaaficiyada hadday diidan yihiin xagee waxa laga keenay kutub shaaficiya lagama keenin waxashaaha kutubka fiqiga waxaasoo kale in laga keenaayo waa ka fogtahay macnaha maxaa yeelay waxoogaa ijtihaadaad culimo ubaa ku jirta mooye inteeda badan kitaabka iyo sunnadaa laga keena ijtihaadaad bacd fuqaha waa ku jirta culimada qaarkood oo laga yaaba in laga xoog badaya macna ee meesha balaayo oo dhan fadfadhido waa kutubta dariiqooyinka wey kutubta dariiqooyinka wey balaayo oo dhan meesha fadhido macna kutubta fiqiga ma ah fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jira alula masalada koobaad waxa weeye maa dakara rasuulu sal lla alay wasalam nabigu wuxuu sheegay fii man cid oo banaa dhigtay masjidan masaajid dhigtay masaajidkaasoo yacbud allaha fiihi ilaahay uu dhexdiisa ku caabudayo masaajidkaasoo cinda qabri rajulin nin qabrigii agtii ahaaday saalixin oo wanaagsan walow saxad haba fayoobaato niyatu lfaacil ruuxii saa sameeye niyadiisa haba fixnaato ma niyad sabiba wax bari haddaad gaalnimo iyo bidca iyo balaayo aada mugta la gasho niyadaydaad ficnayd iyo waa niyad samaaxo ku darimaysa ogow cabdullaahi bnu zubayr xadiiska cabdillahi bn mascuud waa kii soo maray maalin maalmaha ka mid a ah qolyo wardinahayo qaabkii nabigu u wardin jiray qaabaanan u wardinahay oo intay quruuna ku qaateen bal haddana macnaha waxa wey alxamdulilah dhaha soo rida soo rida dalamaada subxaan allah imisa toban subxaan allah soo rida qolyo noocaasoo kale ku hay yuu soo maray markaasna wuxuu ku yidhi walle ama yani waxa weeye nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayh ayaa iyo saxaabadiisii ama nebi maxamed baa had idinka idinka toosnaa ama idinkaa ka toosna wax ka dhexaya ma jirto markaasay yaabeen seebaad noo odhan kartaaba dhe arrinkaa ibnu mascuudow khayr unbaanu ula jeednaa oo niyadsamibay naga tahay maxaad saa noo leedahay markaasaa wuxuu yidhi maa kullu muriidi khayrin yudrikuhu nin walboo wanaag doon ah wanaaggii ma haro ma helo mana gaadho wanaag baan doonaya wax ugu tari mayso marka xusni niya iyo niyad wanaag iyo khayr baan ula jeeday haddaad khaladkii gasho wax kuu qaban mayso saas way macana kuu shambici mayso marka ninku niyadu dooniba ha lahaadee marba haddaad qabri masaajid ka cadhiso ood cibaado iyo in lagu caabuday iyo ilaahay in loogu dhawaado aad ula qasadaay adigu niyadaada haba fiicnaatee waxba qaban mayso waa baatil wey ahaaniyatu masalada laa waxa wey annahyu reebitaan can itamaadiil waxyaalaha sawirada a ah layska reebo wagiladi lamri wa ilad lmrine iyo arrinka weynankiisaiyo adeygiisa bi dalika arrinkaa dhexdiisa yani arrinku hawshaas oo sawirada ah sida ay u adagtay sharcigu u adkeeyey maana maxaa yeele gaalnimaa ka timaada waa kii nebigu yiri sal lay slam wasawaruu fiihi tilka suwar yani waa dambi weyn weyn ruuxa sawirada samaynaya xataa ka kaydsanaya haysanaya waa min akbar dunuub waay dambiyada ugu waaweyn wa masalada saddexaad waxay alcibratu cibro yani fiiro la fiiriyo fii mubaalaqati ku xeeldheeraashihiisa sal lay slam fii dalika arrinkaa uu ku xeeldheeraaday yani arrintaa oo in masaajid laga dhiso qubuurta ah ama in wax la sawdaa aad buu nabigu ugu xeeldheeraday sal lay slam waxaan ujeeda qubuurta in masaajid laga dhiso lagu cibaadaysto aad buu ugu xeeldheeraday deegitaankeeda kayfa sida uu caddeeyo lahum iyaga ugu caddeeyo haadaa arrinkaa awalan markii hore xeeldheeraanshaha waxaa laga fahmayaa markii hore uu u caddeeyey nebigu sal lay waslam isagoo iska caadi ah isagoo macnaha geeri iyo waxbaa ku dhaweyn oo arrinkiisu cad yahay buu ka hadlay uma qabla mawtihi haddana wuxuu ka hadlo u caddeeyey qabla mawtihi geeridiisa ka hor bikamsin shan shan beri geeridiisa ka horna wuu ku soo celiyey qaala wuxuu yihi maa qaala wuxuu yihi uma qabla mawtihi bikamsinna qaala wuxuu yihi maa qaala wuxuu yihi hadalkan soo marray uma lamaa kaana markii uu ahday fi siyaaqi nafqaadida siyaaqa waa socoshada macnaa nafsiyo socod naftu markay ka socotay oo malagii nafta qaadayay uu la joogana markaana nebigu sal alay slam wuxuu ahaa lam yaksifi mid aan ku kaabsoomin bimaa taqadama wixii horay uga hormaray wuxuu horay u sameeyey iyo digniinadii hore muusan ku gaabsanin haddana waa ku soo celiya nabigu sal alay slam isagoo naftu ka socoto macana intaasoo dhan waxay kutusi arrinta sidu ay u adag tahay macna u sahlaneyn araabicatu midda afraadi waxa weye nahyu reebitaanka nebigu reebay sal lay slam can ficlihi arrinkaas samayntiisa ayuu reebay cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa in lagu sameeyo waa reebay qabla an yuujada alqabru qabrigiisa intaan la helinba intuusa nabigu geeriniyo sal alay wasalam ayuu reebay qabrigiisa ma imaanin weli oo nabigu ma geeriyoon qabri looma samaynin yuu nabigu ka sii degay salawatullahi waslamu caleyh oo waxaa laga qaadanaya alaa falaa tattakidu lqubuura masaajida qubuurtaa waxaa soo gudagelaya qabrigiisaa soo gudagelaya salawatullah waslamu caleyh marka hadalka uu leeyahayna weli nebigu ma geeriyoonin qabrina looma samay alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye annahu arrinkaa oo qubuurta un lagu xidhma ah min sunani alyahuudi waalnasaara yahuud iyo nasaaro dhaqankoodii iyo jidadkoodii wey fii qubuuri ambiyaa'ihim nebiyadooda qubuurtooda jidkay ku lahaayeen wey waa siday ku sameeyeen qaabkay u galeen noocaas macna in la khilaafaa lays yahuud iyo nasaaro dhaqankooda in lagu daydo ma ah asaadisatu midda lixaadi waxa weye lacnuhu nabiga lacnadiisa iyaahum yahuud iyo nasaara uu lacnaday calaa dalika arrinkaasu ku lacnaday lacnat llahi cala alyahuudi wanasara waa kii nabigu sal lay slam ciddii muslim ee islaamnimo sheeganaysa ee dhaqankoodii kale ku kacana ilan ilaaha iyo nasaare kama xige lacnadii way ku dhece ninkii dhaqan la yimaada ilaahay addoommadu uguma kala sokeyn nasab iyo dhalasho uguma kala sokeeyaan laakiin camal bay ama isku mid ku noqon ama ku kala gedsanaanaya camalkii yahuud iyo nasaare ninkii la yimaadaay waa la mid reer gu-aad isaga garan ayb asaabicatu masalada toddobaad waxa ana muraadahu nebiga ujeedadiisa waxa weeyaan taxdiiru digitaankiisa taxdiiru digitaankiisa weye iyana anaga uu noo degaya can qabri qabrigiisa uu nooga degaya ujeedada uu nebigu le hadalka ka leeyahay qubuurta kalena wuu inooga degay qabrigiisana nebigu wuu inooga degaya salawatullah wasalaamu caleyh maxaa yeelay markaas qarku nebigu saaran yahay salawatullahi wasalaamu caleyhi oo in qabri loo sameeyaa soo dhow saxaabada marka wuxuu ka cadsanayaa inay ku kacaan sidii yahuud iyo nasaaro oo kale ama saxaabada hadday ku kicin ummaddu inay ku kacdo saas daraaddeed meesha iyo maqaamka wuxuu keensanaya waajibinaya inuu nabigu arrintaasoo yani laga cabsanayo inuu ka digniin bixiyo salawatulli waslamu caleyh asaaminatu masalada sideed waxa wey alcillatu cillada iyo sababka fii cadami ibraazi qabrihi qabriga nabiga sal lay slam banaanka soo saarid la-aanta aan ah, banaanka loo soo saarin cillada iyo sababka keenay maxaa banaanka loogu sameyn waayo sababta waxa waxaa laga cadsaday inay dadku ku dhagaan oy ku cibaadaystaan oy ku xidhmaan ayib asaasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye fii macna itikaadiha samaysigeeda masjidan masaajid laga samaysto laga dhigtaayo macnahay leedahay maxay tahay macnaheedu masaajid ha ka dhiganina marka laleeyahy ma hadhisina laga wada ficla waa laga wada laakin macna intaa ka guda weyna waa laga wada ha ku cibaadaysinina ha aadina laga wada saas way macnaha ama ha dhislaataba ysan bislaanin alcaashiratu masalada tobnaad waxa weeye annahu qarana wuxuu isku xidhay nebigu bayna man itakadaha ciddii qubuurtaa ka dhigatay masaajid ka dhigatay iyo wa bayna man taquumu iyo cidda ay ku istaagi doonto caleyhi dushiisa asaacatu saacad labadaa qoluu nebigu xidhiidhiyey fadakara markaasu wuxuu sheegay addariicata shaygii dadka gaadhsiinayay ila shirki shirkiga gaadhsiinayay oo qubuurtoo la dhisa qabla wuquucihi intuusan dhicin qabrigiisa laga dhigto cibaado lala aadaayo waa dariica ila shirki intuusan dhicin buu nabigu sheegay maca khaatimatihi waxa uu ku gebagaboobahyana wuu sheegay khaatimada waa gebagabada wey dariicada waa shayga siduu kuu sii wado shirkiga ku geenay khaatimada shaygaana maxaa la yidhahdaa sababka ama dariicada khaatimadeedu muxuu yahay waa shirki soma ah. saas wey macnaha sababkiina waa sheegay sababku wuxuu ku dhammaanahay oo dadka gaadhsiinaya ku gabagaboobahay oo ana nebigu waa sheegay salawatulli waslamu caleyh oo shirki xaggee buu ku sheegay wuxuu ku sheegay kuwa khalqi ilaah ugu shar badane qiyaamada ku dul waa mushrikiin kuwan qubuurta ka samaysanaya ee qubuurta dhisayana waa dariicatun ila shirki wey macana saasuu nebigu labadaba ku sheegay salawatulli waslamu caleyh alxaadiyata cashrata ta tobnaad dikrigu nebiga sheegitaankiisa wey salawatullhi waslamu caleyh fii khubati khudbadiisiibuu ku sheegay qabla mawti intuusan geeriyoon bihamsin shambri geeridii shambri koor khudbadu akriyey ayuu ku sheegay nabigu sal lay slam arradda radin ayuu nabigu sheegay sal lay slam calaa daa'ifatayni labadii qolo la radiyo ama waxaa ku jirta fii dalika arrinkaa waxaa ku dhex jira arraddu radin calaa daa'ifatayni laba kooxood baa la radinaya allatayni labadoo kooxoodoo hum humaa iyaguba asharu ahli lbidac dadka ahlulbidaca ee bidcooyinka sameeya labada qole ugu shar badan waa labadee qolo laba kooxoodoo cala alilaaq ayagoo dhan ugu shar badan baa jira wuu soo wada labada qolo ayb bal akrajahum waxayba ka saareen bacdu ahlilcilmi culimada qaarkood waxayba ka bixiyeen labadaa qolo min asintayni wasabciina firqa labi iyo toddobaatan ka kooxood ee ummadda u qaybsami doonta ayayba laga saaray labiiyo toddobaatankaa kooxood kumaba jiraan maxaa yele labiiyo toddobaatanka kooxood ee xadiidku sheegay xadiidku sheegay alaaa wasabciin soomaalia saas min asintayn min athalaati wasabciin saasa fi cabd maxaa yele xadiidka saasa kuso arortay iftaraqat alyahuudu cala ixdaa wasabciina firqa waftaraqat الnasaara cala sintayni wasabciina firqa wasataftariqu hadihi اlumma cala halaatin wasabciina firqa saasaalaatin baa moodaa marka yani saddex iyo toddobaatankaa kooxood saddex iyo toddobaatankaa kooxood culimadu waxay u badan yihiin waa ummadda nabiga ka mid yihiin salawatulli wasalaamu caleyh ayib culimada qaar ka mida ah marka waxay leeyihiin labadan kooxood ee soo socday ayagu saddex iyo toddobaatanka kumaba jiraan oo ummadda nebigaba lagu tiri maayo salawatulli waslamu aleyh gaalo wey maana gaalo weeyaane islaam ma ah maxaa yeele kooxaha firaqbaa kale ee saddex iyo toddobaatanka waa muslimiin laakiin jidkii nabigay gara mareen salawatulli wasalaamu caleyh laakiin ma gaaloobin kuwa labada laakiin waa gaaloobin oo culimo badan baa gaalaysiinaysa wa labadaa golo waxa way alraafida qolo waa raafidada oo shiicada way koox ka a shiicada qolo ka a raafidada qoladan isna la yidhaahde macnaha waxa weeyaan eraan qolyahan hadda macnaha waxa weeye la yidhaahdo khumayni iyo qoladiisiinku kuwa way raafidada nimanka la yidhaha raafidada nimanka la yidhaha kuwaasi culimo fara badan baa gaalaysiinaya culimada islaamkii hore ka mid ah. waxaa loo gaalaysiinayana wax kale maa mabaadi'da asaasigay rumaysan yihiin ayaa kitaabka iyo sunnada soo dhimaanay kow waxaa ka ah isku kitaab ma dhihin kitaabka qur-aanka waxay rumaysan yihiin inuu kala dhiman yahay oosan dhamaystirnayn saasay rumaysan yihin qur-aankeenu inuu mubasel yahay qur-aankaan haysano kii nebi maxamed kusoo degay inuusan dhahayn bay rumaysan yihin oo wax ka badlan waa gaalnimo cad waxaa kaloo rumaysan yihiin in a'immadooda waxaa jira kow iyo toban imaam labiyo toban imaam ha labiyo toban imaam oy rumaysan yihiin macsuumiin inay yihiin oo dambi uusan ka dhicin oo ambiyada qaarkood ay ka fadli badan yihin bay rumaysan yihiin cilmul haybka inay og yihiin bay rumaysan yihin kulli kutubtooday ku taala saxaabadii nabiga sal alay wasalam dhowr nin markii laga soo reebo inay ridoobeen oo islaamka ka wada baxeen bay rumaysan yihin wax islaamka ka dambeeyey inuusan jirin waxaasoo dhan iyo balaayo ka daran haweenkii nabiga sal alay wasalam yani waxa weeye ablagaadooyin fara badan bay u geysay kutubtooda ku qorantay maraajicda laakiin ayagu markaad kulantaan waxa weeyaan ree magaalnimay yaqaanaan waxa la yidhaha suqya ayay yaqaanaano waxaasoo dhan in la qarsan karo ay rumaysan yihin ha sheeganin oo ha cadaysan ha ku qarsoonaato dadka afkale kula hada diintoodaa banaynaysa iyo kutubtoodaa banaynaysa raafidadaasi marka noocaasa culimada intooda badan ama qaar badan oo kamida ah waa gaalaysiinaya firaqda xataa islaamiga laguma daro saas way macana ayib firqada labaadi waxa weya waa niman la yidhahdo jahmiyada waxaa nasiib xumo ah yani usuushii oo maanta muslimiinta ka luntay daraaddeed usuushii baa luntay iyo miisaankii oo ka lumaya jahliga oo aad u badan daraaddeed ayaa muslimiintii maanta waxay noqdeen nin alla ninkii yidhaahda caalam islaam baan xambaarsana waa la garab istaagaya waa la ayidaya asagaa islaam islaamba ka jirt saas daraaddeed soomaalidu shiica kalama hadli karti eeraan baa xun baa soomaali agteeda kuma oran karti war maxaad ku qataano maxaa idin siiya wax kale ma ah ninka ugu rawaxa ku dhihi salmaan rushdi bay dil ku xukumeen waa inta maraykanka ay caayaanoo maraykanka wax ka sheegaan war waxaase de mabda ma ah mabda markaas haddana waxaa loo muqaaranaya lagu odhanaya war kuwan macasha waaweyn ee macnaha waxa wey khaliijka ah way kaamaan kuwa khaliijka way kaamaan war kuwan khaliijka iyo iyaga soo dhinac iska dhigin dadka waxaa lagu miisaamaa mabda'ooda caqiidadoodaa lagu miisaamaa mabda waxay rumaysan yihiin baa lagu miisaamayo ama baadi ku noqdaan ama ay ku hagaagaan laakiin hadal uu hadlay iyo maxkamad uu qaaday ruuxu kumana hagaago kumana xumaado saas way macna laakiin nasiib xumo intaasoo dhan la garan maayo gaalay nacol yihiin baa la dhihi saas way macna qolada labaadi waa nimanka la yidhahdo waljahmiya jahmiyada waay jahmiyadu iyaguna waa niman khayr daran oo nimanka ay ka yimaadeen weeye sifaatka in la ta'wiiliyo kow nimankii bilaabay jacdi ibnu dirham iyo jahm ibnu safwaan iyo muctaziladu iyagay kasoo jeedaan oo ashaaciradu iyagay kasoo jeedaan oo maaturidiyadu iyagay kasoo jeedaan oo kullaamiyadu iyagay kasoo jeedaan kulli balaayoo dhan nimankii bilaabay culimada islaamku waagay soo baxeen waa nimanka bilaabay ilaahay carshigiisa kama sarreeya meel kastoo jooga jahmiyaa bilowday ilaahay subxaana watacaala naartiisu sii jiri maysa way baabi sifaat ilaahay ma yeelan karee sifaatka waa in loo diido addoommadiisu u ekaan haddii la yidhahda gacan buu leeyahay iyo lug buu leeyahay iyo indhuu leeyahay hadii la yidhahda addoommadiisa isu ekaana waa in loo diido sifaat oo waxaasi ma jiraan la yidhahda jahmiyaa keenta balaayadaas dhan iyagaa keena jahmigan kadaasa bilaabay madhabka bilaabay nin khayr daran buu ahaa aakhirkiisii nin falsafiyo hadal badan oo muran badan oo balaayo qodqodid badan buu ahaa waagii dambe xataa waxaa la sheegaa wuxuu la dooday niman falaasifa ah niman filosofiyiin oo dhib badan yuu la dooday oo malaaxido ilahayba aan rumaysnayn markaasaa say u wadeen u wadeen u wadeen ba waxay gaarsiiyeen ilaahay ma jiro afartan beri buu salaada ka tegay afartan beri ayuusan sujuudinaysan salaad ku tegin ilaahay buu garan laayay waa nin noocaas oo kale mabaadii fara badan oo uu ninkaasi keenay ayaa ashcariyadu maanta ay wataan oo mabaadi u ah way kow ka tahay ilahi subxaana watacala meel kasta jooga jahl ibnu iyo jacd ibnu dirham baa waxaa layuu ka yimi macna marka jahmiyaduna culimada islaamku markay soo baxeen kulli waxay ku waafaqeen inay gaala yihiin waxayna faswadeen in la laayo saa daraaddeed jahd ibnu wuxuu ka mid ahaa raggii degta dhiigga loo daray maalin baa lagu ciiday saas maana lagu udxiyaystay nin madaxda muslimiinta ka mid aha isku soo degta dhiigga u daray culimadaana saa u fatwo maxaa yeele waxa wey wuu jooga islaamku ka baxay saas weyaan wa bisababi raafidati nimanka raafidada a daraadood shiicada raafidada a daraaddeed baa xadata shirku iyuu shirki ku yimid wa cibaadati lqubuuri iyo qubuurta la caabudo wa hum iyagu awalu man ciddii ugu horraysay wey oo banaa dhistay calayha dusheeda almasaajida masaajida ka dhistay qubuur cid masaajid ka dulistaay raafidada ugu horreysay shirkigaa iyagaa bilaabay inkaar allah ku riday ahaaniyata casharata masalada laga soolaadi waxa weeye maa buliya bihi waxaa nebiga lagu imtixaanay salawatullah wasalamu calayh oo min shidati nafci fazcma fazcma nafci waay nafciga waxaa laga wadaa xanuunka waay xanuunka iyo kaarka haya nabiga sal lla wasalam darnaanshaha uu daran yahay oo nabiga lagu imtixaanay salawatullahi wasalaamu calayhi taana way kutusaysaa inuu aada u darnaa macnaha nafci cid u qorayso ma jiraan nafci oo nuun ah saasa sax alaaثaثa cashrata masalada saddex tobnaad waxa wey maa ukrima bihi waxa nabiga lagu karaamiyey salawatullhi wasalaamu calayh oo min alkhullati jacaylka xadaafka jacaylka aadka ah ee ilahay uu jeclaa subxaana wa tacala aad buu ilahay u jeclaa nabigiis salawatulhi waslamu calayh araabicata ashra cashrata midda afariya tobnaad waxa weeye altasriixu caddayn la caddeeyo biannaha kulladu aclaa inay ka sarrayso min almaxabati jacaylka inay ka sarrayso waa carabi carabiga muxaba iyo kulla ayaa kala jira alfaad badan baa jiro jacaylka loo isticmaalo jacaylka macnaha darajaad ah darajada ugu sarraysa ee ciliskeeda yaa qullada la yidhahdaa marka marka maxabada iyadaa ka sarreysa saas way waxaa la fahmi marka loo geeyo xadiidkan iyo xadiid kale laisu geeyo nabiga sal alay slam waxaa lagu yidhi man axabu nnaasi ilayka dad yaad ugu jeceshahay markaasuu yihi ragga abubakar baan ugu jeclahay haweenkana caaisha ugu jeclay marka qalbiga nabiga sal alay waslam jacayl wuu galay oo adoo makhluuqa jeclaaday oo saxaabadiisa jeclaaday laakiin hulla martabada iyo darajada oo jacaylka darajaadkiisa ugu sarreeya ka mida ma geli nabiga qalbigiisa salawatullah wasalaamu caleyh makhluuqana muusan jeclaanin ilahay buu ugu hayay macnaha ayb araabicata cashrata alkhamisata cashrata sbashaniyo tobnaad waxa weeye atasriixu cadday la caddeeyo biana sidiiqa abubakr afdal saxaabati saxaabada inay ugu fadli badnaa cala alilaaq wax khilaafsan ma jiro markii laga reebo qolyo gullaad ahoo islaamba aan lagu jirinin yani shiicada ka mid markii laga reebo ummadda isku waafaqsanta abubakar inuu ugu fadli ummadda saas wey nabigaana xadiis fara badan ku cadiyey asaadisata cashrata inuu ugu fadli badan yahay bayna saxaabadu yani usoo taageeno nabiga sal ly slam booskiisii u fadhiisiyeen khilaafada ugu dhiideen asaadisata casharta ka lixi tobnaad waxa weeye alishaaratu tilmaamid ilaa khilaafatihi mas-uuliyaddiiyo xilku ummadda u qaban doono ayuu nebigu tilmaamaya salawatullah waslamu caleyh markuu leeyahay walaw kuntu muttakidan minkum walaw kuntu muttakidan khaliila latakadtu abaa bakrin khaliila markuu saa leeyahay wuxuu nebigu tilmaamaya salawatullahi wasalaamu calayhi waayo nebiga yaanu imaadaa haddaad i weyda abubakar wuxuu nabigu uri salawatullahi waslamu caleyh macnaha haddii aan geeriyoodo intaas aad igu soo gaari weydo abubakar baad meesha ugu imaama nebigu waa kii odhan jiray salaada markii uu tukanayay salaada macnaha ka baxay salaada markuu xanuunsaday u yeedha abubakar dadka salaada hadda siiyey ee lagu qalqaariyey inuu nin kala geliyo booskiisa ee jira nabigu sal alay waslam ilaahay iyo ummadii rasuulkii waa diiday waxaan abubakar ahayn abubakar ha loo yeedha bu nabigu salawatulai waslamu aleyh waa kii marka salaada ka bixiyey axaadiis fara badan oo saasa waxay kutusayaan waa kii godka la galay oo keligiia ee qur-aanka lagu sheegay axaadiistaasoo dhan baa waxay kutusayaan inuu abubakar mudnaa khilaafada saxaabaduna waaba isku ijmaaceenba khilaafo dhexdooda kama dhecen abubakar inuu uguna fadhi badan yahay saxaabada nebigana salawatulli waslamu aleyh wasalli iyo xilka ummadda uga dambaynaya maca shiicadoo warkooda la qabanaynin waxba ahayn ayaa khilaafsan hada wabilahi tawfiiq sala allahuma wasalam cala nabiyina maxamed wala ali sabi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh